بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله سورة الأحزاب وسورة صدن يصدح ترتيب القرآن الكريم آياتها دنوا تضباطا يصدح سورة ومدني من الصور المدنية بعد آل عمران بيسود كتيب عليه suuradan axzaab waxaa loogu bixiyey duulimaadkii gaaladu soo qaadeen ay ku fashilmeen isbahaysigii yaa lagu sheegayaa suuradda sida aala cimraan uxud ay u sheegayso anfaalna ay u sheegayso beder yaa lagu sheegaya marka waxyaaba badan oo qoyska nabiga ku saabsanna suuraddu way sheegi waxyaabo caadi ahaayoo lagu dhaqmi jiray way baabi'in suuraddu cilmi fara badanba insha allah xambaarsan tahay marka axzaab sidaasaa loogu bixiyey dagaalkii beder sanadkii labaad buu ahaa hijrada siduu ku dhacayna waa la ogaa si aan ku talagalahay uxudna sanadkii saddexaad bay ahaydoo gaaladaas soo duushay axzaabna sanadkii shanaad bay ahayd gaaladaas soo duushay yahuud baa intay u tageen oy maka ugu tageen bay yidhaheen war ninkii waa baabe eh, annagaa idinla jiree eh. qisadu halkaas ahayd bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo itaqi illaaha alla ka baqo alla caabud walaa tudic ilkaafiriina gaaladana ha yeelinoo ha ka tala qaadan iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta ha ka tala qaadan in allaha alla subxaanahu watacaala kaana wuxuu ahaaday caliiman kii wax walba og xakiiman oo falsan watabci raac maakii yuuxaa ilayka lagu waxyooday min rabbika rabbigaa lagaga waxyooday in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran kii og watawakal tala saaro cala allaahi alla tala saaro wakafaa billaah ilaahay baa ku filan wakiilan mas-uul ahaan ilaahay baa ku filan niman mushrikiinahoo maka ka yimid yaa madiine yimid ninkii munaafiqa ahaa ee cabdullaahi bin ibni saluul ahaa yay la soo degeen ninkiibaa marka nabiga u keenay marka waxyaabo inay kala xaajoodaan wax weydweydiiyaan waxay waxaa ka mid bariyahu aynu nabadno annagu ilaahaaga aan kuu dayna annagan ilaahyahayaga noo dah dadkana u sheeg inay ilaahyahayagu shafaaco leeyihiin dadka u sheeg bay ku yidhaahdeen markaa nabigu dee aada wuxuu u danaynayay in dadku islaamka soo galaano qalbigiisaa waxaa ku dhacday haddaad nimankaa aada gorgortan la gasho amay muslimaan markaasaa nabiga aayaddan alla dul keenay marka cumar binukhadaab baa yidhi yaa rasuul markii horena ammaan bay nabiga weydiisteeno ammaanna geli bay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi ii idan buui aan dile aan laaye dib markii horean ammaan siiyey buui marka suuragal ma aha buui ayaddu markaasi tilmaamaysa marka nabiga waxaa lagu yidhi allahaaga ka baq marka nabiga alla ka baq la leeyahay ummadiisuna way amran tahay marka meesha walaa tudicil kaafiriina gaalada ha yeelino arrintan ay kuula yimaadeen iyo munaafiqiinta oo cabdullaahi ibnu ubey ibni saluula iyo gaaladii maka ka timid arrintooda ha yeelin allah baa wax walba ogo ilaahay baa kula jira wixii lagu waxyo waxyigaasi wuxuu ku amro oon ku camalfal dhib kastoo kula soo gudboonaada allahaaga tala saaro marka aayaddu sidaasay ahayd marka gaal lala tashan maayo wax gaal la yidhaha lala tashan maayo munaafiqna waa kasii daran yahay waxyiga unbaa la raacay marka gaaladu haddaad wada degan tihiin wax diina lagala tashan maayo laakiin mucaamalada kale waa la wada mucaamaloon karaa laakiin wax diin laydha laysugu iman maayo wax tanaajula laysu samayn maayo wax diina laysu samayn maayo hadda ciidaha dadka kiristaanka ciidahoodao kale dad waxaan ognahay la ciida ciidahooda la ciidaan ognahay oon aada u ognahay oo aada u xurmeeya weliba ciidahooda yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo itaqi alla ka alla caabud oo alla ka baq walaa tudici gaaladana ha yeelin oo ka tala qaadan iyo munaafiqiina cabdulaahi binu abiyin saluula iyo mushrikiintii maka ka timid arintooda faraha ka qaad gaal oo dhanna waa la sheegay iyo keliya maaha in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman kii wax walba og xakiiman oo maamul wanaagsan ama falsan watabic raac maa kii yuuxaa ileyka loo waxyooday xaggaaga oo min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga waxyooday in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran kii xog ogaalo wax walba allah baa og allaha wax walba og tala saaro tawakal tala saaro cala allaahi alle wakafaa billaahi allah baa ku filan wakiilan tala saarad ahaan kafaa bilaahi faacilu kafaa yuzaadu bilbaai baa la yidhaahdo bilaahidaasaa faacilka baadu ku jirto maa jacala allaahu alla uma yeelin lirajulinin min qalbayni laba qalbi uma yeelin fii jawfii calooshiisa dhexdeeda wamaa kama yeelin aswaajakum allatii haweenkii tudaahiruuna aad ka dhabartamaysaan minhu xaggooda oo hooyaday dhabarkeedaaad iga tahay aada leedihiin ummahaatikum alla hooyooyinkiin kama yeelin wamaa jacala ma yeelin adciyaakum kuwa idin sheegto oo wiilal aad ka dhigateen oo ina hebela ah, abnaakum wiilashiinni ma aha daalikum sidaasi inaad xaaskaagii hooyada oo kale ka dhigtay wiil aadan dhalin inaad wiil ka dhigtay waa qawlukum qowlkiina biafwaahikum afkiina idinkumaa iska yidhi wallaahu alla subxaanahu watacaala yaquulu lxaqa xaquu leeyahay sidan uu alla idin sheega waa xaq wahuwa allana yahdii sabiila wadada xaqa ah yuu ku hanuuniya saddex masalo yaa meesha lagu baabi'iyey nin qoreysh ahaa oo reer beni fihri ahaa yaa caqli badnaayo nin daahiya abuu ahaa markaasuu dadku waxay aaminsanaayeen inuu laba qalbi leeyahay wuxuu yihi laba qalbi baan leeyahayo labada qalbi mid waliba caqliga maxamed wuu ka xoog badan yahay labadayda caqli qalbiga labada caqli ku jirta mid wali maxamed caqligiisa uu ku xoog badan yahay buun ma jiraan ruux laba qalbi leh ma jiraan maalmihii maalmo dagaalaha kamid ah, maalmuhu dagaaluhu ay dhacayeen maalin kamid ah, oo maalintii bedel bay ahayd baa laga yaabaa yaa isagoo kabihiisii kabna luli kabna laalaadin yo abu sufyaan binu xarbi baa u yimid sakar binu xarbi markaasuu war waa dadkii bal ka dadkii way jabeen oo maxaad kabahaaga midna gacanta ugu wadaa midna lugta ismaba ogi buud dee laba qalbi malid buu ku yii laba qalbi kely haweenkiina xaasaskiina ah carabtaa isticmaal waxay u leeyihiin anta ka dahri ummi hooyaday dhabarkeeda adiga tahay xubintay carabka xubinka lama marin karo hooyaday waxeedii lama dhihi karo markaa hooyaday dhabarkeeda adiga tahay waxay ka wadaan hooyadayba adiga tahay soomaalidu anugu qof soomaaliyahoo isticmaalay weli dihaarka ma arag suuratulmujaadala dihaarka xukunkiisa lagu sheegaay kuwaasina hooyooyinkiin ma aha wiilashan idin sheeganayaana wiilashiinni ma aha marka macnaha waxaa laga wadaa sidayna xaaskaagu hooyadaa u noqonaynin oo wiil aadan dhalini uuna aadan aabbo ugu noqonin wiil uuna laba aabba u yeelanaynin yuuna nina laba qalbi ulahay wy waa sidaa w sida sida xaaskaagu ayna hooyadaa u noqonayn wiil aadan dhalinin uuna wiilkaagii u noqonayn wiilkaasi laba aabba u yeelanayn ruux laba qalbi leh ma jira way saddex laba salba cagta la mariyay waa saddex lagu dhaqmi jiray waxayna tilmaamaysay ninkii la odhan jiray zayd binu xaarisa oo carabka ahaa oo nabiga uu xoreeyey waxaa soo gada xakiim bin xusaan bin khuwaylid khadiija wiili eedda u oo nabiga in badan ka weynaa yaa suuq ka soo gaday isagoo intay qola soo dhaceen eedadii buu siiyey khadiijuu siiyey khadiijana nabigay siisay marka nabiga wuu iskala joogi jiray waa dadkii u horrumeeyey uuna ka mid ahaa intuuna weli marka aan nabiga la dirin yaa aabbihii iyo adeerkii yaa yimid aabbihii gabayo badan buu tiriyey wiilka ugu calaacaliyo wuu seexan waaye wuu iska weerwareegi jiray markaasay yidhaahdeen wiilka naga furo oo lacag naga qaado waa intaan nabiga wali la dirin markaasuu yidhi hadduu idin yeelo wax lacag idinka qaadi maayo bay ku yidhaahdeen kaalinna raac marka idinma raacayo an nebi maxamed baa iskala joogi buui addoonnimadiibu ka doortay xornimadii nabiga dabeecadiisiibuu quuri waayey wax khayr lana de alla waa la rabay marka wiilkaasa waxaa loo yaqiinay zayd binu muxamed baa loo yaqiinay taasaa kor loo qaadaya allah wuxuu leeyahay maa jacala allaahu alla uma lirajulin nin min qalbayne laba qalbi fii jawfi calooshiisa dhexda laba qalbi uguma jiraan waa kala fahmo badnaan karaa laakiin laba qalbi ma jiraan wamaa jacala ma yeeli aswaajakum xaasaskiina allah io aswaajii tudaahiruuna aad ka dihaartamayseen minuna xaggooda anta ka daahir umi aad tidhaahdeen ummahatikum hooyooyinkiin ma aha marka carabkay marin layihiin ilan hooyaday xubinteedii lama dhihi karee hooyaday dhabarkeedii bay yidhaahdeen wamaa jacala ma yeelin adciyaakum wiilasha idin sheegtana abnaa'akum wiilashiinii dhabta ahaa ma aha marka meeshaa waxaa anugu nin soomaali ahoo gabadhiisii ka dihaartamay weli meesha wiilka dhiishada nabigu wuxuu yidhi nimaan aabbihii aabbaanayn u nasab sheegtay isagoo og inuuna aabbihii ahayn waa gaal buui jannada ma gelayo uga dhawaanay jannada haka marka waxa weeye sidee la yeeli marka wiilashii waxaa loogu yeedhi sidan inagu soo socota marka haddaad wiilka yacni adigu aad ka weyntahood adeeru tahay tahayo yarid iyo naxariis darteed aabba haddaad tidhaa dhib male taasi adoo u naxariisanaya soo dhaweynaya qalbiga u wanaajinaya aabba haddaad tiraa wax dhiba male allah wuxuu yidhi wallaahu alla yaquulu lxaqa xaquu dhihi wahuu yahdi sabiila wadada xaq aana uu ku hanuunin udcuuhum ugu dhawaaqa liaabaa'ihim aabbayoogood ugu dhawaaqa inay hebel hebeldhaha haddaad garanaysaan huwa aabba ugu dhawaaqidaas aqsadu caadilnimo badan cind allaahi alla agtiisa fain lam taclamuu haddaydaan ogeyn aabaa'ahum aabbayogoodii dhalay fa ikhwaanukum walaalihiin weye walaale dhaha wa mawaaliikum saaxiibadiin weye kuwii aad xorayseen walaysa calaykum dushiina maaha junaaxun wax dhibiyo dembitoona fiima akhdaatum waxaad gaftaan bihi maaga walaakin dembigu wuxuu dushiina yahay maa tacamadeed waxay u qasaday quluubukum qalbiyaalkiin wa kaana allaahu alla kafuuran kii dhaafo weye raxiiman oo naxariista allah wuxuu leeyahay aabbayowgood ugu yeedha haddaad garanaysaan ina hebel hebelow dhaha haddaydaan aabbahood garanaynin waa walaalihiin walaalle dhah diintaad walaala ku tihiin walaalle dhah hebelow walaalle hadday mawaali yihiinoo ay adoonnima soo marta yihiinna saaxiib baad leedahay saaxiibkay baad leedahay laakiin inay hebelow oo aabbihii aabbaan ahayn lagama yaabo dembi idinma saarna haddaad gabsan tihiin oo ninkan wiilkan aabbihii aydan garanayn oo ninka loogu yeedhuun inuu dhalay ay idinla tahay wax dembi idinma saarna laakin wixii aad qalbigiinna u qastood ukas nimaan aabbihii ahayn aada ugu yeedheen dembigu halkaasu idinka fuulay allana subxaanau wa tacaala waa kafuururaxiim haddaad xataa dambaabtaan raxmadda allah ka qusanina alla subxaana watacaala udcuuhum ugu yeedha liaabaa'ihim aabbayowgoodii dhalay ugu yeedho hadaad garanaysaan huwa aabbahaasa aqsadu caadilnimo badan cinda allah aabbaha aad ugu yeedhaan baa alla agtiisa caadilnimo ah fain lam taclamuu haddaydaan ogeyn aabaa'ahum aabbayowgood haddaydaan ogeyn oo aabbahood magaciisa aydaan garanayn fa ikhwaanukum walaalihiin wey fi diini diinta idinku walaalyihin walaaladhe wamawaaliikum saaxiibadii wey saaxiib leh walaysa calaykum dushiina ma saarna junaaxu dembi fiimaa akhda'tum waxaad gafteen bihi maaga aada gafteenoo ay idinka sidanunba idinla tahay idaan u kasina inay ninkan aabbihii uu kaa yahay ama carabkaaba idinkaga dhacayba walaakin maa shay tacamadeed ay u qasaday quluubukum taasuu dembi idinka saaran yahay wakaan allaahu allana wuxuu ahday afuuran kii dhaafan raxiiman oo naxariista annabiyu nabigaa awlaa ugu aanaysan bilmuminiina muminiinta min anfusihim naftooda uga aanaysan waaswaajuhu nabiga xaasaskiisuna ummahaatuhum dadka hooyooyinkood wey annabiyu awlaa bilmuminiin min anfusihim waxaa looga jeeda qisadii ahayd nabigu intii hore en wax la helin ruuxii dhintay ee dayn lagu yeesho yaa ka bixin buu dhihi jiray ilaa wax ka bixiyo la helo kuma tukan jirin nabigu haddii wax ka bixiyo la waayo dadka kale ku tukada dhihi malkii ilaahay faraj furay oo wax walba la helay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ruuxii dhinta wixii dayn iyo dayacahu ka tegey waa xaggayga dhaxalkiisana warasadiisii baa labuu nabigu dhihi jiray marka taasaa lawey nabiga idinku xigo oo qof naftiina waxaa loo leeyahay labada isxigtee wada dhalataye nabigaa idinka xiga mid walba oo nabigaa xil idinka saaran yahayo idin dhaqaalaynayo wey labadiina wada dhalatay nabiga mid kan kale kana nabiga ka xiga oo markii dhibjibaado oo uu e, deyn iyo wax ka tago nabiga dusha laga saaran yahay markii warasadiisii ay tahayna warasadiisa dhaxlaysa sida annabi haweenkiisu waa hooyooyinkiin waxay hooyooyin ku yihiin xagga xurmada iyo dhaqaalaynta iyo tacdiimka iyo inaan la guursanaynin iyo hooyooyin ku yihiin laakiin xagga in lala cidloodo oo meel keligood lala galo oo cillo lala joogo xagga ma aha waxay hooye ku yihiin xagga tacdiimka iyo xurmada iyo dhaqaalaha iyo hadalka dabacsan iyo inaan la guursanayn xaggaas hooye ka yihiin laakiin wixii kale hooyada ku dhashay khaas ku ahaa lalama agmari kara weenku way xijaaban yihin weenkana lagu xijaaban yihin annabiyu nabiga awlaa ugu xiga oo ugu aanaysan bilmuminiina muminiinta min anfusihim naftooda naftooda nabigaa ka xiga nin walba naftiisa nabigaa ka xiga nafta la sheegina waa dadka qaraabadaada waaswaajuhu nabiga xaasaskiisuna ummahaatum hooyooyinkood wey marka waxaa la yidhi haweenka nabiga walaalahooda ragga ihi ma abtiyaalbay dadka u yihiin walaalahooda gabdhihiisa ma habaryaray u yihiin maya xukunku iyagunbu ku joogaa xukunku iyaga ma tallowsana wulularxaami qaraabada dadka u saaxiibka isku abtirka ah bacduhum qaarkood ba awlaa ku haboon bibacdin qaarka kale inay iyagu isdhaxlaan fii kitaabillahi ilaahay xukunkiisa dadkaasoo arxaamtoo min almuminiina walmuhaajiriina muhaajiriinta ah ilaa an tafcaluu inaad u samaysaan mooye ilaa awliyaaikum saaxiibadiin macruufan wax wanaagsan ayaduna waxay laalaysaa oo xukunka ka qaadaysa markay saxaabadu hijroodeen oo madiine tageen saxaabadii muhaajiriintii iyo ansaartii waa la walaaleeyey marka saxaabinimada iyo mu'minnimadaasay isku dhexli jireen oo qofka muhaajirkii qofka ansaartuu dhexli ka ansaartuna ka muhaajirkuu dhexli muhaajiriinta damberiga wax laga dhaxlo maanay haysan marka ayadan waxay sheegaysaa dhaxalnimadii islaamnimada laisku dhexli jiray ma jirto qaraabanimaa la isku dhexli laakiin dadkii saaxiibadiina haddaad dhaxalka wax ka siisaan waa sideed laakiin dhaxalka qaraabada dadka qaraabada wada abtirka ah yaa dhaxalkiila qaraabada dadka u saaxiibka ihi bacduhum qaarkood ku haboon wey biwarasati bacdin qaarka kale dhaxalkiisa fii kitaabillahi ilahay xukumkiisay sidaa ku yihiin ulurxaamkaasoo min almuminiina iyo almuhaajiriina si gaara muminiinta muhaajiriinta waxaa muhaajiriinta si gaara loogu sheegayaa waxa xaalkani ku yimid baaba iyaga ah oo ansaarta lala dhaxalsiiyey ilaa an tafcaluu lakin inaad u samaysaan mooye ilaa uliyaakum saaxiibadin macruuf wax wanaagsan oo ninkaad awal dhaxalka isku lahaydeen ood walaalaha ahaydeen oo dhaxalkiisii hadaad hadda waxoogay isaga tuurto wax dhibaataa male kaana wuxuu ahday daalika xukunkaasi fi kitaabi kitaabkii qur-aanka ama fi kitaabi loox maxfuudki mastuuran kii ku qoran ba xukunkan inay dadka isku abtirkii isdhaxlayaan kitaabkuba ku yaalla oo uu ku yaalla loox maxfuudkana uu ku yaalla ilaa kii si kumeel gaada iyo ansaartii iyo muhaajiriintu isu dhexlayeen tii baa la joojiyey marka kaana wuxuu ahday daalika isdhaxlidaa qaraabadu isdhaxlayaan fi kitaabi kitaabka dhexdiisa mastuura kii lagu qoray wadkuxus baa nabiga lagu yidhi id wakti akhadnaa aan ka qaadnay min anabiyiina ambiyada mihaaqahum ballantoodii adkayd iyo minka si gaara adiga iyo min nuuxi nuux iyo waibraahiima iyo wamuusa iyo waciise bni maryama waakhadnaa waan ka qaadanay minhum xaggooda ambiyada mihaaqan ballanqaad qaliidan oo adag baa laga qaaday maxaa ballanta looga qaaday liyasaala saadiqiina kuwa runlayaasha inuu alla su can sidqihim runtooda wacadda wuxuu u diyaargareeyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab aliiman muliman xanuujiya meeshan wuxuu alla leeyahay ambiyada ballan baa laga qaaday kulligood waxaa ballan lagaga qaaday inaad dadka la idiin diray gaadhsiinaysaan isla markaana ambiyada dambe ee soo bixi doonta aada rumaysaan oo dadka usii sheegtaan ambiyaa soo bixi nabi saasaa jira ambiyaa soo bixi aada dadka usii sheegtaan ballan adag baa laga ambiyada guud ahaan waa si gaarana shantana looga qaaday ululcamiga ululcami waa shanta diinaha waaweyn le shantani si gaara iyagaa ballanta loo qaaday ululcamina waa layidha waxaan hadal ka joogin ambiyada ka ugu fadli badana nabiyulaahi maxamed inuu yahay taa hadal male marka nabiyulaahi nuux waa nabi rasul rasuulahoo la diro kii ugu horreeye wey ibraahimna waa abulambiya wey muusena waa saaxibu tawraad wey ciise saaxibu injiil wey marka sidaasaa si gaara loogu sheegay suurad kalena sidoodana shantooda loogu sheegay haday suuradaasi ahayd suuratu shura waa suuragal allah marka wuxuu leeyahay ballan waxaa lagaga qaaday kuwa runta sheegaya in runtooda la su-aalo oo ambiyada lafteeda waxaa la su-aali dadkii ma gaadhsiiseen dadkana waxaa la su-aali ambiyadu soo gaadhsiiye labada dhinac waa la su-aali walmursaliina waa kii allah marka saasuu inoo sheegay gaaladana hadda cadaabkooda waa udayaan iyada halkama joogata waid waqti xus akhadnaa aan ka qaadnay min anabiyiina ambiyada mihaaqahum ballantoodii maxaa ballan lagaga qaaday inaad ambiyada oo dhan wada rumaynaysaan oo dadka wax u sheegaysaan wa minka adiga nebi maxamedo lagaa qaaday iyo wamin nuuxin iyo ibraahiima iyo muusa iyo ciise bni maryama ciiseyna maryamaad aha isago aabba male waakhadnaa waan ka qaadnay minhu ambiyada mihaaqan ballan qaliidan oo adag maxaa ballan lagaga qaaday inaad aad dadka u sharxaysaan oo usii sheegaysaan oo ugu bishaaraynaysaan muxuu alla marka ballan uga qaaday rususha liyas'ala saadiqiina kuwa runta sheegi inuu su-aalo can sidqin runtoodii kuwa runta sheegoo ambiyada ah ma gaadhsiiseen kuwa runta sheegoo muuminiinta ah soo gaadhsiiyeen waacadda alla wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab aliiman muliman xanuujiya kuwaana halkaa ku daa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii udkuruu xusuusnaada oo ku shukriya nicmatallaahi alle nicmayntiisa calaykum uu idiin nicmeeyey id wakti jaa-adkum ay idiin timid junuudun colol oo fa arsalnaa aan ku diray calayhim dushooda riixan dabayl iyo wa junuudan colol oo lam tarawha idaanar malaaig baa lagu diray wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camaltaan basiiran kii arko oo qalbigiinnii wanaagsanaa buu allah idinku id wakti bay idin yimaadeen junuudaasi jaa-uukum ay idinkaga yimaadeen min fawqikum xagga dusha idinkaga yimaadeen xagga dusha waa dhinaca bariga oo uxud dhinaceeda wey wa min asfala minkum xagga idinka hoosaysan idinka yimaadeen waa xagga galbeedka waid wakti bay daaqati absaaru indhuhu ay qalale indhihu ma soo noqonayo indhihii baa qalale fulin cabsida dee jirta darteed indhuhu saa u taagan yihiin wax dib loo dhowri ba jirin idaaqat labsaar wabalagat lquluub qalbiyaalku wadnuhu u gaadhay alxanaajira kalxanta u gaadhay qalbigii intuu naxay uu kor u duubmay oo xadhigiisii duubmay yuu halkaa isku gufeeyo waad neefqabataysan tihiin watadunuuna waxaad malayseen bilaahi alle adunuuna malayaal fara badan oo munaafiqiintu waxay maleeyeen maalintii la dabar goynayay inay tahay maxamed iyo asxaabtiisa saxaabaduna waxay maleeyeen in maalintii loo gargaari lahaa ay tahay oo wixii la sheegi jiray uu run yahay marka axzaab saynu sheegnay waa sanadkii shanaad niman yahuuda intay u tageen ma ka tageen bay yidhahen waanu idin gargaariye imaada way soo duuleen sheekha dafaan iyo cuyeyne binu xusni binu badar iyo yaa hogaaminaya abuu sufyaan binu xarbi iyo raggaasaa hogaami y soo duuleen madiinay soo duldegeen nin la yidhaahdo saxaabi ah oon islaamnimadiisa la ogeyn oo ah yaa nabiga u yimid yaa rasuulallah ima oga inaan muslimay eh ifasax inaan wax walba ku hadla ifasax yuu ku yidhi qoladii yahuuddu horta ku horreeyey war yahuuday ma nimankanaad la jirtaan ha nimankanu dee dalkoodii ma haddii laydinka adkaado way idinka tegayeen idinkiiyo maxamed baa isku soo hadhay waxaad ku tidhaahdaan markay idin yimaadaan rahan noo dhiiba wiilal rahan oo rag rahana noo dhiiba ku dhaha taadhaha buu yahay bay idhahdeen qorayshii buu tago wuxuu war nimankan idin soo lugooyey dee colka nebi maxamedna wax loo adkaysan kari maaha nimankan idin soo lugooye waxay leeyihiin inaad rahan u dhiibtaan mooye inayna gacan idin siinayn hadalkaasu u kala sheekeeyey khalkhal baa meeshaa soo galay khalkhal weyn baa soo galay marka salmaan ulfarisi yaa wuxuu ishaaray in magaalada god lagu wareejiye khandaq dhinaca bariga u badan in lagu wareejiyo godkii baa la qodayaa marka godkii marka la qodayo salax baa ka hor yimid nabiga intuu qaaday sabaradiibuu ku dhuftay qayb baa burburtay dimbil baana ka duushay haddana wuu ku dhuftay mar kale dimbil baa ka duushay saddex goor salmaan farisi baa yidhi dhagixi markuu burbur yaa rasuulalahi dimbil baa ka duushay adna sidaasaa tidhi bal ka waran waxaa la tutay madaainu kisra madaainu kisra yaa la iftiimiyey iyo qaysar adduunka dhan baa la iftiimiyey buu inay sidaa noqonayso markaasaa waxay dhaheen munaafiqiintii wuu inagu soo socdaa hadalkoodii maxamed wuxuu noogu sheekaynayaa kunuusu kisra iyo kaysar inuu heli doono oo nu cuni doono saxaradiina meelaan ula baxnaan laanahay bayda marka sidaasay ahayd marka aayaddu adu markii bil meelaha wax ku dhow laysdul fadhiyey oo nabiga maalin casar ka tegey oo wax dagaalahoo dhacay jirin niman baa soo oo cali binu abidaalib baa ka hortagoo laayey nimankii yaa maalintii qabow iyo dabayl yaa yimid wax fara badan nabilahi maxamed baa yidhi warkooda bal soo ogaada xudayfa binulyamaan markii wax yeelan la waayey war jannada gale soo ogaada xudayfa binulyamaan ba odhan aduu tag waana qabow xudayfa markii baa dhaxan igu dambaysa iyagoo dharyihii oo dhani ka daateen oo tendhooyinkii oo dhani ka burbureen oo si ay u fadhiistaan loo dabooda dayrsanayo yaan u tegey wuxuu yidhi bu yidhi ha taabani haddaad aragto ma taaban karti abu sufyaan dab ku dirsan soo afadhis marka abu sufyaan dhawaa qabir war meeshan meel la joogi kara ma ahe nin walowba ninka kugu xiga bal la hadal ninkuu yahay markaasaa ninkii ugu xigay idhi war kumaa tahayo sidii dadkii wax dhex joogo kale markay karasho ay ku dhow yihiin yuu ka soo kacay markaa nabiga sidaa ugu yimid bay dhaxantii igu soo degto yidhi maradii ihuuye buui dabayshii iyo wixii baa kuka halkiibay ka tageen marka eh, aswadu dee eh, war dheer bay lahayd yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa muminiinta aho berigaa intii ka dambaysay gaalo dambe soo duusha lama arag axzaab intii ka dambaysay gaalo dambe soo duusha lama arag yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii udkuruu xusuusnaada oo ku shukriya nicmatallaahi alla nicmadiisa calaykum dushiina uu idiin nicmeeyey id waqti jaaadkum ay idiin timid junuudun colol oo fa arsalnaa aan ku dirtay calayhim dushooda riixan dabayl dabayl maca guryihii ka dumisay iyo wajunuudan jundumaa ku diray lam taroha idinku aydaan aragoo malaa'ig baa lagu diray wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran kii arka id wakti bay ahayd waktigaasi jaa-uukum ay idinkaga yimaadeen min fawqikum dushiinna xagga bariga wa min asfala minkum dhinaca idinka hoosaysana idinkaga yimaadeen id wakti bay ahayd zaaqatil absaaru indhihii ay qallaleen oo dhinacna u dhaqaaqi waayeen zaqad waxaa le waa qalloocsan waa in dhaqdhaqaaqina si keliun indhuhu ahaadaan wabalaqat ilquluubu qalbiyaalku gaadheen alxanaajira kalxamaha intay duubmeen halkan idinka soo gufayo neefta idinka soo bixi weyday oo tadunuuna aada u malayseen bilaahi alle adunuuna malayaal kala duduwan oo bilmatal munaafiqiintu waxay lehin wale maanta waa maalintii la dabar goyn lahaa oynu ka raysan lahayn hunaalika halkaa ah, markii la marayey maxaa lagu imtixaanay cabsi iyo col dul degan wazilziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgil shadiidan oo daran gilgilku dhulka lama gerinin qalbigoodii baa la gilgilay oo fikradoodii baa la gelgelayo dee waxa weye dhibbaa meeshii taagan waid waqti bay ahayd waqtigaas yaquulu lmunaafiquuna munaafiquuntu ay lahaayeen iyo waladiina kuwii fi quluubihim qalbigooda maradun jira ay ku jirto maa wacadana allaahu alla nooma ballan qaadiy warasuuluhu ilaa quruuran kada mooye waynugu kadiyeen markay leeyihin gargaar baan helayna oo inagaa gaalada ka adkaanayna de waa kada bay yidhahdeen halkaasaa muminiinta la imtixaanay maxaa lagu imtixaanay dee colka intaa leegoo dul degan waa ilaa toban kun meelaha ilaa toban kun yaa dul degan saxaabaduna markaa waa saddex kun meelaha toban kun oo hubaysan oo dul degan waa imtixaan wey waa la gilgilayoo qalbigii iyo noloshiibaa gilgilintay waa la joogi kari waaye munaafiqiintuna waxay dhaheen annaguna meelaan kusoo saxaroona laanahay maxamed wuxuu leeyahay kunuusu kisra iyo kaysar baad heleysaanood furanaysaan buu leeyahay waa nagu kadiyeen bayna waa hadal aan waxba ka jirin bay leeyihin hunaalika halkaasaa ubtuliya almu'minuuna mu'minuunta la imtixaanay wazilziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgil sadiidanoo daranoo qalbigoodii iyo fikradoodii iyo caqligoo dhan baa gilgilmay waid wakti bay ahayd waktigaasi yaquulu lmunaafiquuna munaafiquuntu ay yidhaahdeen iyo waladiina kuwii fii quluubihim qalbigooda maradun jira uu ku jirto iyo dadka qalbigoodu daciifnimo iyo jiri ku jirto waxay yidhaahdeen maa wacadana allaahu alla nooma ballan qaadin iyo warasuuluhu la quruuran kada mooye waynugu kadiyeen waid wakti bay ahayd qaalad ay tihi daa'ifatun qolo oo minhum yaa kamid ihi yaala yasriba ree madiino laa muqaama joogid idinma sugna lakum idinka aad meeshan ku nagaataan ee farjicuu war guryihii dib ugu noqda wayastadinu way idan dalbeen fariiqun qayb oo minhum iya kamid ihi ka idan dalbeen yaquuluuna iyagoo leh ina buyuutanaa guryaha iyagu cawratun cidlo wey waa cidl cid joogtaa ma jirto waxna difaaca ma jiro wamaa hiya bicawratin cawrana mah madiine bartankeeday ku yaalin yuriiduuna waxay rabaan ama in yuriiduuna maa yuriiduuna ma rabaan ilaa firaaran carar mooy wax kale ma rabaan labada qolo qolo waxay dhihiin yaa ahla yariba yariba madiinaa laydhaha magaceeda camaaliqadii hore ee degi jirtay ninkii marka nabigu wuxuu u bixiyey ayba iyo taaba uu u bixiyey xadiis baa wuxuu yahay ninkii yasriba yidhaahda istikfaristo waa daciif xadiiskaasi waa yasriba waa magaalada magaceeda war meeshan joogidii idinma taal ee inakaan iska noqone war noqda markaasi qaarkoodna nabiga ka dalbi waxay leeyihiin ya rasuulallah guryaha iyagu waa cidlo waa cawro oo albaabiya waxba ma lehe marka cawrona maahe inay cararaanubay rabaan keliya meesha dhibka jooga ogow wid wti bay ahayd waktigaasi qaala daaifatu qola ay tidhi oo minhum iyaga ka mida ah, yaa ahla yasriba reer madiinaado laa muqaama nagaadi lakum idinka idiinma sugna aad meeshan ku nagaataan efarjicuu noqda inakeena bay ka dhigan tahay waa reer beni xaarisa nimanka markaa noqonaya wayastadinu way idan dalbi fariiqun qaybo minhum iyaga ka midihi annabiya ka idan dalbi yaquuluuna waxay leeyihiin ina buyuutanaa guryaha iyagu cawratun cidlo wey cawrada waxaa le wixii bannaan oon xijaab lahayn waa cidla dadna ma joogo albaabadooduna waa nalaga xadi wamaa hiya bicawratin cidlana maaha cawro ma aha in yuriiduuna maa yuriiduuna ma rabaan ilaa firaaran carar mooye inay cagaha wax ka daan meeshan mar ka tagaan yay rabaan walow dukhila cilada kale haysata waxaa weeye walow dukhilad loo soo galo calayhim dushooda min aqdaariha uma su-iluu fitnata fitna la weydiiyo oo layidhaha gaalooba laatowhaa fitnadaa lafteeday la iman lahaayeen umaa talabasuu kama nagaadeen bihaa fitnada xaggeeda ilaa yasiiran ingeed mooyaane allah wuxuu leey subxaana watacala nimankan na-idan iyo dhib baa jiri iyo waxaa leh haddii iyagoo madiine lafteeda jooga inta dhinac walba laga soo galo layidhaha gaalooba horey ka dhiibi lahayd in yarna ma adkaysan kareen marka meesha lafteedana waa sidii oo kale waxaa weeye caqlixumo iyo munaafiqnimo hayse haday madiina dhexdeeda joogana san bay ahaan lahay oo gaalnimada hore ka dhiibi lahay haddii inta jaho walba laga soo galo la yidhaahdo gaalooba gaalnimadii bay la iman lahayn in yarba ma joogeenba horey bay ka aamini lahay saxaabada markii nabilahi maxamed maka joogay ee la garaacaya saxaabada la dhibayey saxaabo fara badan oo aad u wanaagsan yaa markii la yidha afka kaga dhawaaqa yay ku dhawaaqeen camar binu yaasiir oo kale waa kii isagoo nabigu u yimid yidhi hooyadiina waa la dilay xubinta taranka waran laga geliy aabihiina waa la dilay isagana waa la garaacay markaasuu yidhi maxamed waan ka tegey markaasuu isagoo nabigu yimi warbawrabu qalbigaagu suu ahaa aad buu qalbiga degan yahay hadday kugu celiyaan ku celigu laakiin bilaal binu rabaax isagu axad axad wuu dhaafi waaye intaa dhagax dusha laga saaray oo carag madow lagu seexiyey oo caruurta garaaca la yidhi axad axad ku daysa waa kala adag yahay dowr walow dukhilat haddii laga soo galo calayhim dushooda min aqdaarihaa madiine jahooyinkeeda uma su-ilu lfitnata fitnada la weydiiyo gaalooba layidha gaalnimo la weydiiyo waa fitne laatowhaa fitnada lafteedii bay la iman lahaayeen wamaa talabasuu kama nagaadeen bihaa minhaa fitnada xaggeeda ilaa yasiiran in yar mooye ma nagaadeen horey ka gaaloobi lahayen walqad kaanuu waxay ahaayeen caahadullaaha alla kuwa la ballangalay min qabli hor laa yuwalluuna aladbaara dabada inayna jeedinayn waxaa weeye markii beder dhacday ee dagaalkii beder dhacaye dadkii reer beder qiimahooda la ogaaday qur wax walba lagu sheegay yay qaarfa aada u tiro waxay ballan ku galeen hadday dagaal dambe ay galaan inayna cadhadaynin bal waxay samayn doonaan waaba la arki doonaa qaar badan baa sidaa ku ballamay nimankan hadda sidaa lehe saa u gariiraya ballantaa horea horreysay wey oo yidhaaheen inayna cadhadayn haddaynu dagaal aragno walaqad kaanuu waxay ahayn caahadullaaha alla kuwo la ballan galay min qabl hor laa yuwaluuna inayna jeedin albaara dabada jeedo cagaha wax ka dayn wa kaana wuxuu ahday cahdullaahi alla ballantiisu mas-uul la isweydiin marka ballantay alla horay ula galeen waa la weydiin doonaa de hadday ogsun waayaan alla subxana wataala